رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت وحن مقلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو إساقه يسأل لويدين عن الماء به حقه بياسو يكون أهانيا في الفلاتي meelaha saxaraha dhulka cidlada ee saxaraha la yidhaahdaa ee aan la deganayn bahgooyada wa huwa yusalu isagoo la weydiinayo ayaan maqlay buu yidhi nebigoo la weydiinayo cani ilmaa'i oo yakuunu ahaada fi lfalaati meelaha saxaraha dhulka cidlada oo min alardi dhulka ka mida iyo wamaa shayga yanuubuhu biyaha ku kaltamaya oo min asibaaxi muxuu ahaayey duurjoogta ama dugaagga ah oo min asibaaci dugaagga iyo wadawaabi waxyaalaha dhulka ku kor socda fa qaala markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam idaa goortii kaana uu ahaado almaau biyuhu qullatayni laba ashuun lam yaxmil ma xambaarayo alkhabasa wasakda ama nijaasada ma xambaarsanayo bimacnaa ma aqbalayo waa waxaa wariyey alkhamsatu shantii baa wariyey shantii baa wariyey wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan wa fii lafdi ibni maajaha ibni maajaha lafdigiisa waxaa ku sugan wa riwaaya liaxmed iyo riwaaya axmed uu leeyahay waxaa ku sugan lam yunajishu ma nijaasaynayo shay-un waxba ma nijaasaynayo bimacnaa wuxuu fasirayaa lafdigaas lam yaxmil alkhabath yani nijaasada ma xambaaro macnaheedu muxuu yahay lam yunajishu shay waay ah, lafdigaas ibn maajah iyo riwaayali axmed ayaa fasiray bimacnaa ma nijaasoobo waay lam yunajishu shay waxama nijaaseeya maa yanuubuhuda macnaheedu waxa weeye waa maa yaridu calayhi nawbatan bacda ukra waa yacni e, kaltankaa la yidhahda isaga dambaynta kolba e, kusoo noqoshada ka kusoo noqoshada saasaa laga wadaa macnaha sibaacana waxaa la yidhaahdaa e, dugaagga khaasatan midka micida ee dadka iyo dunyada iyo xayawaanaadka kale iyo weeraraha ayaa la yidhahdaa inta badan loo isticmaalaa sida libaaxa iyo yeyda iyo muxuu ahaayey shabeelka iyo waxyaalahaas waxaa kaloo sibaaca lagu iطlaaqa iyadana shimbiraha ayaguna cididooda wax ku ugaarsan iyo wax dila iyagana waa la yidhahdaa dawaabtana waxaa la yidhahdaa wadawaab dawaabtu macno khaas iyo mid caamay leeda waxaase laga wadaa xayawaanaadka dhulka ku kor socda waxaa kaloo soo gala waxyaalaha xamaadkana waa loo isticmaala marka waxyaalaha duurka ku nool oo dhan baa biyihii ka cabaya oo isaga daba noqonaya taasaa nabiga la weydiiyey sal lay slm biyaha duurka ku jira ama waraha iyo balliyada ku jira ama meelo kaleetaba ku jira markaasuu nabigu wuxuu ku jawaabay sal lay wasalam ida kaana almaau qullatayni qullataynku waa taniyatu qulla qulladana waxaa la yidhahdaa hiy aljaratu lkabiira layidhahda aljaratu lkabiira waa ashruunka weyn ashruun weyn oo min alfakhaar oo dhoobo la dubay laga samayn jiray saasaa la yidhahda macna waxaa lagu jamciyaa ilaal ilaal baa lagu jamciyaa qullataynkaasi marka qiyaastooda maqaayiista casriga ah waxay leeyihiin waxay u dhigmaan laba boqoloo litir yacni halkii qullo waa boqol litir labada qullo marka laysku darana waa laba boqoloo litir bay leeyihiin meesha ay kutubta shaaficiyadu ka dhihi jiraan weeye hamsumiati ritlin baqdaadiyin taqriiban waagaa ritliga baqdaadigaabay wax ku qiyaasan jireen oo ku miisaami jireen laakiin wixii de hadda waa isbedelay oo litirkaasaa loo isticmaalaa waxyaalaha maaice dareeraha marka taa iyadaa wey maana qullataynku marka saasay ku imaanaya ilaa laba boqoloo litir taqriiban bay ku qiyaasa biyuhu hadday marka heerkaa gaadhaan buu nebigu sal ly slam lam yaxmil ilkhabata macnaheedu waxa weeye ma nijaaso ma xambaaro waxaa laga wadaa bimacnaa ma aqbalo shayga markaad xambaarto markaad aqbasho wuu iska celiyaa waay iyo hadday qollatayn gaadhaan dabcan iyo wixii ka siyaasan nijaasada ku soo dhacday iyo xayawaanaadka ka cabbeeya iyo dugaagga ka cabbeeya nijaasada ka imaanaysa isagaa iska reebahayo ma xambaarsanayo ma aqbalayo kama tan badan karta manaa ma saamaynaysa saasaa laga wada saas daraadeed baa lafdiga ibnu maajah iyo axmed lam yunajishu shay ay cabireen macnahuna waa isku mid wey mana lam yaxmil ilqabad iyo lam yunajishu shay isku macnay imaanaysa man ayb xadiidka muxuu ahaayey waa xadiis saxiixa ah, oo waxaa saxiixiyey culimo fara badan xadiidkaas ida kana almaau qullatayn lam yaxmil ilqabad waxaa ka mid a ah culimmada saxiixiye alimaamu shaafici taxaawi daara ibnu mandah khataabi ibnu jawzi cabdilxaq alashbili bayhaqi alimaamu nawowi dahabi ibnu taymiya ibnu xajar sheekh albani iyo keyrkood culimada qaarkood baa waxay ku cileeyaan iqdiraab fi sanad walmatni laakiin waa laga jawaabay ajwiba markaad akriso ku qancinaysa ayaa laga jawaabay xadiiku waa xadiis xadiidku waa xadiis saxiixa muxuu faa'iideynayaa w wuxuu faa'iideynayaa laba masalo ama ka badanba masalada koowaad way imaan doontaayo dugaagga duurka ku nooli in caliyadiisa iyo afkiisa iyo ay nijaaso tahay wuu faa'iideyn taasi baabkeeda laakiin uu keeni doona isagoo u daliishanay hag laakiin waxaa loo keenay biyihii xadiiskii abi saciid ee kan ka horreeyey ee xalay darsigeenna u dambeeyey nebigii markii la weydiiyey sal alay wasalam wuxuu yidhi almaau tahuurun laa yunajisuhu shay waxba ma nijaaseeyaan biyo xadiiskaasi waxaynu yidhi cumuumkiisa waxaa laga qaatay biyuhu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene nijaaso gaadhay maba nijaasaysaba cumuumkaana waxaa khasisay baynu nidhi ijmaaca oo hadday biyuhu awsaaftooda saddexdaa mid ka mida isbedelo inay nijaaso noqonayaan ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen waa laisku waafaqsanya ijmaacaasi marka cumuumka wuu khasisi waa xaalada biyuhu isbedela hadday isbedelin ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen waxaan soo sheegnay xadiidkii hore wuxuu ku tusayaa inayna nijaasoobayn nijaasaduna ayna saamayn ku lahayn xadiidkani marka muxuu sheegay xadiidkani wuxuu sheegay biyihii buu kala qaaday hadday laba qullo gaadhaan dabcan iyo wixii ka badan nijaasadu gaadhitaankeedu waxa uma saamaynayso halkaa muxuu kala mid yahay xadiidkii abi saciid soo ma biyuhu hadday qullatayn iyo wax ka badan yihiin nijaasadu ma saamaynayso mana nijaasaynayso waxna kama qaadi karto intaa biyuhu markay leegyihiin xadiidkan iyo xadiidka abi saciid isku meel bay ka istaageen soo ma muxuu xadiidku ku tusay mafhuumkiisa ma aha mantuuqiisa mafhuumkiisu wuxuu ku tusay biyaha wixii qullatayn ka yar inay nijaasoobayaan markay nijaasadu gaadho laakiin wuxuu kugu tusayaa macnahaas bilmafhuum weliba mafhuumu lmukhaalafa la yidhaahdo ee mantuuqa ma ah mantiiqa wuxuu ku tusay uun qullataynkiiyo wixii ka siyaasan inaysan nijaasa saamaynin laakiin taasaa waxaa laga fahmay qollataynka wixii ka yar inay nijaasoobayaan oo ay saamaynayso macnaha taasuu marka ku tusayaa oo macnahaasa laga faaidaysanay biyuhu hadday qullatayn marka ka yar yihiin inay nijaasadu gaadhitaankay saa u gaadhaba ay nijaasoobayaan ama ha isbedeleen ama yaysan isbedelin sidaasi ayaa waxaa ku tegey alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo axmed iyo qeybkoodba macnaha oo way kala qaadeen iyagoo xadiidkan cuskanaya waxay leeyihin biyaha waxaan u kala qaadaynaa biyo yar oo hadday nijaasadu gaadho nijaasoobayan ama ha isbedelaan ama isisbedelan biyo badan oo nijaasadu aynan waxba ka qaadi karin yaraantii iyo badnaantiina waxaan ku kala soocaynaa xad uga dhigaynaa xadiidkan taxdiidka ku soo arooray oo qullo wixii ka siyaadsan qullatayn wax ka siyaadsanna waa biyo badan qullataynka wixii ka yarna waa biyo yar sidaasay ka dhigeen masaladaa biyaha in biyo yar iyo biyo badan loo kala qaadaa waa madhabuljumhuur laakiin waxay isku kala tegayaan biyaha yar iyo biyaha badan qiyaastooda sidaa maalan shaafici iyo hadda axmed ay mareen waxaa khilaafsan xanafiyada oo waxay leeyihiin biyaha badan waxaa la yidhahdaa biyaha markii dhinacan laga dhaqaajiyo darafkan laga dhaqaajiyo darafkooda kale uusan biyaha dhaqaaqoodu gaadhayn haddii dhinacan markii laga taabto dhaqaaqii uu dhanka kala gaadhayana waa biyo yar qiyaastaasay iyaguna mareen waxayse isku waafaqsan yihiin biyaha yar waa nijaasoobayaan bimulaaqaati nijaas sidaasay ku tageen in la kala qaadana waxaan idhi waa madhabka jumhuurta waa jamaahiiru ahlilcilmi baa sidaa ku tegey oo muxuu ahaay u badan mas'alada markii la yidhaahdo adiladeeda ha loo laabto axaadiistana ha lays waafajiyo say isku waafaqayaan horta xaggee labada xadiis ay iska khilaafsayin xaggee isku haystaan biyihii hadday badan yihiin oo qullatayn iyo wax ka badan ay yihiin waa isku waafaqsan yihin soo ma inaysan nijaasa saamaynaynin way isla ogol yihiin labada xadiis waxay isku haystaan biyuhu hadday yaraadaan oo qullatayn ka yar yihiin nijaasana gaadho yay labada xadiid halkaasay iskaga hor imaanayaan daahirkooda xadiidka abi saciid wuxuu leeyahay ma daahir mise nijaasuu leeyahay ya xadiidka abi saciid wuxuu leeyahay waa daahir xadiidka qulataynkuna mafhuumkiisu wuxuu leeyahay waa nijaasoobayaan halkaa way horta meesha isku qabsanayaan markay saa isu qabsadaan oo jus-iyadaa isku qabsadaan baa waxaa imaanaysa ha la kala rajaxo dilaalada labada xadiid waxaa lagu kala rajaxayaa xadiidka abuu saciidin alkhudri ee yidhi ma nijaasoobaan biyuhu dilaalada uu xukumka kugu tusay waa mantuuq lanna waa caam cumuumkuna dilaaladiisu waa dilaalatu almantuuq wa xadiidka qullataynkuna dilaaladiisa uu ku tusay xukumka wixii qollasayn ka yar inay nijaasoobayaan dilaaladiisu waa mafhuumu lmukhaalafa haddii mafhuum iyo mantuuq iskhilaafana yuqadamu lmantuuqu cala almafhuum wabitaali halkaa waxaa ka soo baxay xadiida abi saciid baa ku xoog badan jus-iyadaas oo kaga xoog badan mafhuumka xadiidka qullasaynka sidaa hadday noqoto waxaa soo baxaya khulaasada iyo natiijadu noqonaysaa biyuhu xataa qollatayn hadday ka yar yihiin ma nijaasoobaya oo nijaasada gaadhay uun kuma nijaasoobaya laakiin maxay ku nijaasoobi oo laysla ogolyahay oo labada xadiidba takhsiisinay ijmaaca oo hadday isbedelaan labada xadiid biyaha badan dilaaladooda waxaa takhsiisinaya ijmaaca oo hadday biyaha badan isbedelaan waa nijaasoobaya biyaha yar inaysan nijaasoobaynin oo dilaalada xadiidka abu saciidin khudrina sidoo kale waxaa takhsiisinaya ijmaaca hadday isbedelaan hadday biyuhu isbedelaan marka meel iska dhig urkooda dhadhankooda midabkooda hadduu isbedelo oo nijaasa bedesho taa meel iska dhig ijmaaca khasisaya xadiidkeeduna waa daciif baan idhi kusoo arooray laakiin ijmaaca muctabara amaa haddayna biyihii isbedelin midabkoodii iyo dhadhankoodii owsaaftoodii ayna isbedelin biyo qullatayn ka yarna ay yihiin nijaasana ay gaadhay ma isbedelayaan sida daliil ahaan raajixa waxaan dhihi laha ma nijaasoobayaan baan ka wada sida daliil ahaan raajixa maya licumuumi xadiidi abi saciidin alkhudri oo dilaaladiisu ay mantuuq tahay kana xoog badan dilaalada xadiidka qullataynka mafhuumkiisa ka xoog badan sidaasaa muxaqiqiintu marayaan wabittaali khulaasadu waxa weeye biyo oo dhan inayba isbedelaan mooye ma nijaasoobayan warka halkaa ka qabsa adiga warku halkaasu gabagabo ku leh وعn abi hurayraةa radي allahu canhu ana nabiya nabigu sal ه alay waslam rasuulku ana sal sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yabuulanna yuusan kaajin axaduku midkiin filmaa'i biyihi yuusan ku kadhex kaajin addaa'imi ee fadhiyey alladii biyahaasoo laa yajri aan soconin alladii laa yajrigaas jumladaasi waa jumla tafsiiriya oo maxay fasiraysa daa'imkay fasiraysa filmaa'i daa'imi biyihii fadhiyey alladii kaasoo laa yajrii aan soconin waa un laguu sii cadaynaya waa lasii fasiraya uma kadibna yaqtasilu uu qabaysanayo fiihi dhexdiisa uu ku qabaysanayo markuu ku kaajana kadib uu ku dhex qabaysanayo yuusan yeelin man raba waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadaa wariyey bimacnaa waxaa laga wadaa waa kaan soo marnay inuu mukuurtaa la diiday intaad ku dhex kaadido haddana ku dhex qabayso saasaa la diiday labadoodaba inaad kulmiso wa haadaa kanina wuxuu yihi lafdu lbukhaariyi bukhaari lafdigiisa wey lafdiga bukhaari baa wey meesha yaalla wa lafdu tirmidiyi tirmidi lafdigiisu waxa weeye uma yatawada'u minhu oo uma yakhtasilu fiihida ayaa beddelkeedu wuxuu yahay uma kadibna markuu ku kaajo kadib yatawada'u uu ka weyse qaadanayo minhu xaggiisa uu ka weyse qaadanayo intuu ku kaajo haddana inuu ka weyse qaato yuusa yeelin way macna wa lafdu lbaaqiina bukhaari iyo tirmidi inta ka soo hadhay lafdigoodu waxa weeye uma yaktasilu ha uma kadibna yaktasilu minhu xaggiisa yuusan ka qabaysan ha uma kadibna yaktasilu huwa yaktasilu wuu qabaysanayaa fiihi bay sii hore ahayd tanna waa minhu keliya waxay ku kala gedsan yihin minhu iyo fiihi maxaa farqiga udhaxay farqiga udhaxay waxa weeye yani uma yaktasilu fiihi waa dhexgelid biyaha inaad dhex gasho laa yaktasilu minhu minhuna waxay diidan tahay xataa fatwadii abu hurayre oo inaad dardarsata ood gacmaha soo dardarsato ama intaas isgarab taagto weelkii soo dardarsato taasuu diiday sooma marka minhudu waa xaggiisa fiihina waa dhexdiisa labada macnay khilaafadeen macna ayib xadiidkan muxuu u keenay meesha xadiidka wuxuu meesha u keenay hadda u deliishanaya illan soo marn waan soo marnay waxaa deliishanaya culimmada qaba biyaha yar haddiiba nijaasa taabato nijaasada markay saa u taabataba way nijaasoobayaan ayib nijaasadu markay gaadhaba way nijaasoobayaan biyuhu mar hadday yar yihiinoo qullatayn ka yar yihiin qoladaasaa deliisha oo xaggeed ka qaadateen baa le de waxaan ka qaadanay bay dhaheen ha ku kaajin markaad ku kaydid kadibna aad ku dahaaro qaadanayso waxaa loo diiday biyaha in lagu dhex kaajo calashaani kaadidu waa nijaaso hadday gaadhana way nijaaseen biyaha laga hadlayna waa biyaha yarka ah saasay yidhahdeen biyaha yar inay marka nijaasoobayaan haddayba nijaasadii la kulanto ayuu xadiidka ku tusayaabay saasay deliishadeen qolyahana waan soo tilmaannay sidaa qaba maxaa yeele waxay leeyihin cillada loo diiday in lagu cillada nahyigu waa khawfu talajus wa nijaasoobid baa laga baqaya laakiin waxaa lagaga jawaabay eh, xadiisku horta biyo yar iyo biyo badan ma kala qaadin xaggeed ka keenteen in xadiiskani ka hadlahayo biyaha yar ilan biyo daa'ima buu biyo fadhiyo buu xadiisku yidhi soo ma biyo fadhiyo hadduu yidhi kuwo yarna way noqon karaan kuwo badanna way noqon karaan xaggeed ka keenteen xadiiskani wuxuu ku saabsan yahay biyaha yar taksiiska xaggeed ka keentay waa mid waa midda labaade cilladu inay tahay cabsi laga cabsanayo cillada nahyu inay cillatu khawfi tanajus inay tahay xaggeed ka keentee cilladu inay tahay khawful istiqdaar baa dhici karta ah, in la qurunsado biyaha markii lagu kaajo cabitaankoodii isticmaalkoodii dadku ay ka yeeqsadaan oo dhibsadaan taa inay cilladu tahay baa suroobi karaysa marka cilladiina aad sheegateenna cillo laysla ogol yahay maaha mid kalaa suroobi kartoo meesha ku jirta biyahana taksiiska kuwa yar aad ku khasisteen meesha wax ku cad ma jiro wabitaali mar hadday sidaas tahay waxaa kaloo suroobi kartay leeyihiin nahyigan biyaha laga reebay in lagu kaajo inay macnaheedu tahay dadku yana ka waswaasi cilooyin fara badan baa dhici kara marka sidaas daraaddeed xadiidkani nas kuma aha biyaha yar haddayba nijaaso gaadho inay nijaasoobaya oo masalada loo daliishaday ah nas kuma aha ixtimaalaad kaloo fara badan baa geli karaya man ayb wuxuu xadiidku sheekhu yidhi marka waman dahaba ciddii ku tagtay ilaa khabari lqullatayn xadiidkii qullataynka ciddii xaggiisa martay oo siduu kutusahayey qaadatay oo maxay ah in biyaha loo kala qaado qullatayn iyo wax ka siyaasan oo nijaasoobaynin iyo wax ka yaroo nijaasoobayn bilmulaaqaat xadiidkaa ciddii qaadatay oo martay xamala wuxuu xambaaray buuri haada alkhabara xadiidkan wuxuu ku xambaaray calaa maa duunahumaa qullataynka wixii ka hooseeyuu ku xambaaray oo ka yar wa khabari bi'ri budaacata xadiidkii bi'ri budaaca ee abu saciidna waxay ku xambaareen calaa maa balaqahumaa wixii qollataynka gaadha jamcan kulmin darteed bayna alkulli xadiista dhammaantood la kulminayo adigu ogow waa faham culimo qoladani waxay leeyihiin xadiiskan meesha biyaha fadhiya yaan lagu kaaje calashaani wuxuu ka hadlayaa xadiidka biyaha yar ee qullataynka ka yar sababtuna way nijaasoobayaan xadiidkii abi saciidna waxaan ku xambaaraynaa ee ceelkii bi'ri budaaca ku saabsanaa waxaan ku xambaaraynaa biyaha badan laa yunajisuhu shay biyaha badan baa laga hadlaya sidaasaan axaadiista ugu wada camalfalaynaayo kuwa yarna way nijaasoobi kuwa badanina ma nijaasoobayaan inay isbedelaan mooye sidaasay marayaan qolada ra'yigaa ku tagtayna waan soo sheegay ayib laakiin sidaasi wuxuu socon lahaa oo sax noqon lahaa markii lala ogolaado xadiidkan biyaha fadhiyaha ku kaajina nahyigu inuu yahay cilladiisu khawfa tanajus si ayna u nijaasoobin cilladu inay tahay haddii lala ogolaan lahaa jamcaas sax buu noqon lahaa laakiin tii baan lala ogolayn oo yani waxa weyaan laga doodsan yahay haddii laga doodsan yahayna jamcani ma soconayo jamcani ma soconayo xadiidkanna dilaaladiisu meesha kuma cadda xadiidkii hore qulataynkii kii abisaciidna waxaan ku jamcinay si kale sooma oo dariiqadii ahayd yani waxaa xoog badan dilaalada xadiidka abisaciid baa ka xoog badan xadiidka qulataynka dilaaladiisa bikhusuus biyuhu markay yaryihiin soma oo meesha labada xadiis ay isku haystaan man baabu asari albahaaim asbaabu as'aari albahaa'im ha xoolaha muxuu ahaaye hambadooda nijaasanimadkeeda ayuu baabu waxaan dhihi lahaa xukumkeeda ayuu baabu as'aarkaas waa jamcu surin jamcu su'rin surigana waxaa la yidhaahdaa waa wixii weelka marka la cabo kusoo han ayaa suri la dhaha waa hambada bahaa-imkan marka hadda kama wado xoolaha la dhaqdo laakiin wuxuu ka wadaa taqriiban wixii aan ibni aadam ahayn khaasatan wuxuu ka wadaa yani waxa wey dugaagka saasuu hadda u isticmaalaya baabu as'aari lbahaa'imi bahaa-imta hambadooda ayuu baab u yahay iyo xukumkooda markay biyaha intay cabbaan ay afka ka qaadaan ma daahir baa mise waa nijaaso xadiidu ibni cumara xadiidkii ibnu cumar fi lqullatayni kusoo arooray labada qullo yadullu wuxuu ku tusayaa calaa nijaasatiha dugaagga hambadiisu inay nijaaso tahay buu ku tusaya wa ilaa hadduusan macnahaa ku tusaynin yakun wuxuu noqonayaa altaxdiidu xadididda bilqullatayni lagu xadiday fii jawaabi su'aali su-aashii saxaabada jawaabtooda qullataynka xadiidada uu nebigu ku xadiday ayb can wuruudiha cala almaa'i arooridda ay ku soo aroorayso sibaacu calalmaai ay ku soo aroorayso xadididdaasi cabasan bay noqon lahayd wax aan macno lahayn yacni wuxuu ka wada xadiidka qullataynka ee ibnu cumar een hadda soo marnay soo su-aashiisu maaha nebi allow dugaagga biyaha bannaanada fadhiya ku soo arooraya yaa la weydiiyey soo ma markaasuu wuxuu yidhi hadday qullatayn biyuhu gaadhaan ma nijaasoobaan maxaa meeshaa ka fahamtay marka waxaa laga fahmayaa dugaagu xool biyaha uu ku soo arooraye ka cabayo inuu nijaasaynayo nijaasanayo wa ilaa jawaabta sidaa ma ahaateen jawaabtu waxay noqon lahayd dugaagu waxbaba ma nijaaseeyaan saas sooma laakiin jawaabtu markay noqotay biyuhu wixii qollatayn ka badan maba nijaasoobayso bimacnaa wuxuu faaiidaynayaa wixii qollatayn ka yar dugaaggu inuu nijaasaynayo soo ma xadiid ibnu cumar saasuu marka kugu tusaya dugaaggu hadduu biyaha ka cabo inuu nijaasaynayo khilaafkii ku jiray baa geli marka waa biyahee biyaha yar kuwii qabay ama sidii aan rajaxnayo muxaqiqiin badan ay marayaan biyaha yar iyo kuwa badan doona haddayna bedelin dugaagga cabaya xataa haddii la yidha waa nijaaso ma nijaasaynaan macna sida uu qaabka marka sheekhu u deliishanaya waxa weeye xadiidu bnu cumar oo fi lqullatayni ku soo arooray yadullu wuxuu kutusayaa calaa najaasatiha dugaagu inay nijaaso wa ilaa haddii kaleeta yakuun wuxuu noqonayaa haddayna sida macnaha uusan ku tusi lahayn oon macnaha loola jeedin yakuun wuxuu ahaanayaa altaxdiidu bilqullatayni fii jawaabi su'aali su-aasha jawaabteeda uu nebigu qullatayn ku xadiday can wuruudiha la weydiiyey cala almaa'i can wuruudiha jaari majruurku su-aashu ku tacaluqaya saas man fii jawaabi su'aali su-aasha jawaabteeda can wuruudihaa la weydiiyey calalmaay ay ku soo aroorayaan taxdiidkaasi cabasan buu noqon lahaa hadduuna macnahaasi uusan ula jeedin macnaha madhab daa'ifa min alculamaa weeye in ay dugaagga duurka ku nooli afkoodii carabkoodii uu nijaasay waxay afka geliyaanna nijaasoobe man ayb laakiin sidaan hadda soo rajaxnay xadiidka abi saciidna ku tusayey in almaaa tahuur laa yunajisuhu shay inay bedelaan mooye oo ay cabitaanka ku bedelaan ama intay kaadi iyo lugtoy la galeen iyo ku bedelaan sidaa ay biyihii isku bedelaan mooye sida raajixa ma nijaasoobaya nijaasaba ha laakiin biyihii hadday isbedelaan unbay nijaasoobaya ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen saasaan soo rajaxa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii walaqa uu carabka geliyo alkalbu aygu fii inaa'i axadikum midkiin weelkiisa falyuriqu ha daadiyo wuxuu afka geliyey wixii ka soo hadhay isaga maana walyaqsilhu weelkana ha dhaqo sabca miraarin toddoba goor ha dhaqo toddoba jeer ra waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey wanasaa iyo nasaa baa wariyey idaa walaqa walaqa waxaa la yidhahda markuu yani xayawaanka eyga iyo wixii la mida intuu carabka geliyo shayga uu weliba ku dhaqdhaqaajiyo ayaa la yidhahdaa walaqa eygu markuu geliyo midkiin weelkiisa markuu carabka geliyo ama ha cabo ama carabkiinu ha ku ekeeye waxa meesha ku soo hadhay daadi toddoba goorna weelka dha ayib xadiidkaasi wuxuu faa'iideynayay oo hadda meesha loo keenay eygu xayawaanaadka kale waa ka gedisay wuxuu afka geliyo waa nijaaso nijaaso ha ahaadee dhaqmada iyo daahirintiisuna way ka gedisan tahayoo toddoba goor baa la dhaqi toddobada iyo carada lagu dhaqi iyo axkaamteeda waanu tegi doonaa baabka lagu samayn doonaa laakiin hadda muhimmaddu waxa weeye eygu wuxuu afka geliyo waa nijaaso intaas waxbaa inuu eyguna wuxuu ka mid yahay xayawaanaadkuu ka mid yahay marka isaga xukunkiisu waa khaas dugaagga kale waxaa ku tusay xadiidka ibnu cumar laakiin eygu waa ka gedisan yahayo xadiidkana ku tusay ayib culimada qaarkoodna waxay uga qiyaas qaateen baalka la yidhaahdo muxuu ahay doofaarka laakiin qiyaaskaasi qiyaas saxiixa maa sax doofaarku waa nijaas laakiin in toddoba goor la dhaqayo dhaqitaankaasi wax daliila looma hayo toddoba goor in la dhaqayo wax daliila male culimmada martayna qiyaasan cala alkalbi bay dheheen leanna nijaasatuhumaa muqallada nijaasadooda nijaaso culus laakiin waxaa la leeyahay eyga haas nas buu leh amaa isagiiyo doofaarka in dhaqitaankooda laysaga qiyaasto toddobada maaha dhaqitaanka asalka nijaaso dhan waa la dhaqi laakiin toddobada eyga unbaa iskale oy ku soo aroortay macanaa ayib Ehm, eyga nijaasanimadiisa iyo inuusan nijaaso ahayn waa masale khilaafiya ma nijaasa mise nijaasa ma nijaasanimadkiisa layskuma waafaqsan ilaa saddex ra'yi bay culimmadu ugu kala gadsiyeen dhammaantii waa nijaas xataa dhogortiisu waana madhabka imaamu shaafici iyo axmed fi ixda riwaayatayn madhab kale wuxuu qabaa waa daahir xataa candhuuftiisi iyo afkiisu waa daahir wax nijaasala ma jirto waana qowlu malik fi lmashhuuri canhu imaamu malik baa qaba sheekhii shaaficiyi qolyo kalena waxay leeyihiin aan kala qaadnay candhuuftiisa iyo afkiisu waa nijaaso laakiin dhogortiisa iyo siyaabihiisa kale nijaaso maaha waana madhabka abu xaniifa fi lmashhuuri canhu iyo riwaayada kale axmed waxaana toortay sheikhulislaam ibnu taymiya eyga marka nijaasa waa khilaafiya cinda ahli sunna culimadii waaweynee madaahibta wa war aan anagu idhi maaha qolyo waxaa jira meelaha fadfadhiyo waxayna aqoon jirin uun hadday maqlaan meelaha majaalista kaga sheekeeya oo yidhi warkaasaa la sheegay ma maqasha oo maxaan maqlay eygii waa daahir baa layidhi qolyo loo cafatay ah mushkilada haysata waxa weeye waxayna ka warhaynin cilmiga kutubta ku qoran iyo madaahibtii culimmadiiyo say ugu kala tageen qaar ka midana way ka warhayaane laakiin ma liqi karaan inay sheegaan baaba dhib ku ah xataa ah, kutubta way ku arkaan laakiin inay yidhaahdaan masaladani waa khilaafiyo culimaa qabta baaba dhibiba saas maana mas'alada markii laga tago maxaa raajixa ma inuu nijaaso yaha raajixa mise inuusan nijaaso baa raajixa intaan la gaadhin horta masaladu waa masale cilmi ahe eh. culimmadu say ugu kala tageen masale ahaan waa in loo sheego waay adiga sida sidii kula xoog badan markaa kadib aday kuu taalla adoon hawadaada raacayn iyo madhabkaygaa sidan ahaa haddii daliilku kula xoog badnaado hawl kuu taalla waay laakiin ama maka cilmi ahaan masaladu waa masale saa u jirta saas maa ayb absad kutubta ugu fudud ee ka hadasha fiqhulmuqaaranka madaahibta fiqigooda iyo culimmada soo guurisa saasay u sheegaysaa masalada marka saasaa laisugu khilaafsay inuu nijaaso yahay waa madhabka jumhuurta inuu nijaasay waa sida loo badan waana sida raajix wallahu aclam sida xoog badan inuu nijaaso yahay laakiin madhab muctabaroo maalikiyaa jira oon hadda iska ilaalinaynin saas wey bal qaarkood ay qabaanba yani waxa weeyaan waaba waaba waaba la cuni karaaba qaarkood qaba adiladooda markaad aragto inaadan aada uga lug bixin baa laga yaaba adoo nagnaglaynhaya markaad adiladooda gasho waxaa laga yaabaa inaad ka lugbixo wey marka masaladu sidaas wey macana ayib in haddii xadiiska nebiga ay ku sugan tahay sal alla alay wasalam ha la dhaqo toddoba goorna ha la dhaqo maxaad uga doodeen nijaasanimadkiisa qolyaha ka dooda ee ka muransan waxay leeyihiin ha la dhaqo kama doodayno laakiin waxaan ka doodaynaa dhaqidda la dhaqayaa nijaasanimo ma ahe allaa nagu addoonsaday inuu ilaahay nagu addoonsadoo nijaasanimo aynan ahaynna waxaa ku tusaya nijaasooyinka caadigaa ah, saddex goor laba goor caynta unbaa la zuuliyaa laakiin toddoba goor ha la dhaqo meeshaasi addoonsi baa ka muuqatay nijaaso la dhaqaya ma ahee allaa nagu addoonsaday masaladuna waa tacabudi waana hayru macquulin macna macnaheedana lamama fahmi karaba nijaaso maaha halkaasay mareen waa fahm culimo iyo ikhtilaaf culimo ictibaartiisu leey adiga dhankii kula xoog badan kula xoog badnaato aw ku taalo ayib saladaasi marka sidaas weeye amaa dhaqitaanka iyo toddoba mal dhaqi iyo yaa qaba iyo way soo socotaa ayib haddii sidaas la yidhaahdo maadaama baabka uu ku saabsanaa xayawaanka hambadooda waxaa laga doodayaa eyga hambadiisu ma nijaasa mise nijaasa maa jumhuurtiiyo sida loo badan yaho mar haddii layidhi waa nijaaso maxay qabaan inuu nijaaso yahay wuxuu soo reebayn qolyaha dhahaya nijaaso ma ahana wuxuu soo reebay nijaaso ma aha bay qabaan waa maalikiyadii wixii la mid saas intaynaan ka gudbin lafdiga kusoo arooray xadiidka oo ah fal ha daadiyo wixii hambad ah ha la daadiyo lafdigaasi fii saxiix muslim buu ku yimi laakiin culimmada qaar ka mida oo muxadisiinta waxay tilmaamayaan lafdigaasi inuu shaad yahay shaadku waa nooc ka mida daciifka nooc ka mida sababtay uu shuduud ugu xukumayaan waxay leeyihin ninkii la dhihi jiray ninkii la dhihi jiray nin ka mida ardada acmash baa lafdigaa la gooni noqday oo ruwaadii kale ku khilaaftay cali ibn musir nin layidhaha marka ninkaasaa la gooni noqday waxaa shuduud ku xukumaya lafdiga isaga ah ibnu cabdilbar kataani ibnu manda alimaamu nasaaina wuu ishaarayaa lafdigaasi inuu shaad yahay falyuriqhu lanna nin baa la gooni noqdoo ruwaadii kale ku khilaafay waana macnaha shuduudka loo yaqaanay leey baabu su'ri lhirri wuxuu baab u yahay bisadda hambadeeda bisadu waxay hambayso oo intay cabto afka la gasho soo reebto ma nijaasa mise wataah can kabshata binti kacbi binti kacbi bni maalikin wa kaanat waxay ahayd taxta bna abi qataadata ah, abi qataada wiiluu dhalay ayaa qabay saxaabiyad weeyaan bay qaarkood leeyihin qaarkood waa saxaabiyad bay leeyihiin qaarna way ka doodayaan ayb can kabshata binti kacbi bni malikin wa kaanat waxay ahayd taxta bni abi qataadata abu qataada wiil uu dhalay ayay hoostiisa ahayd manaa xaaskiisay ahayd man waxay werisay ana abaa qataadata dakhala inuu usoo galay calayha korkeeda fasakabad markaasay shubtay lahu isaga waxay u shubtay waduu'an biyo uu ku weysayso fa jaa'ad waxaa timid hirratun bisad baa timid ama mukulaal tashrabu xaal ay cabayso minhu biyihii xaggiisa ay ka cabayso biyihii loo soo shubay weysada loogu soo shuba meesha yaal ayaa bisad ordaysa timid si ay iyadoo rabtay inay ka cabto fa asqaa markaasuu leexiyey lahaa iyada al inaa'a buu u leexiyey xataa sharibat ilaa ay cabtay weelkiibuu u leexiyo afkiibuu xoogaa u jabiyey si ay uga cabto macnaha qaalat kabshatu waxay tidhi fara'aanii wuu arkay abuqataada anduru anoo fiirinaya ilayhi isaga anoo muxuu ahay ku dhaygagayoo aad u fiirinahayuu arkay wuu gartay marka inaan la yaabana biyihii weysada ahaydoo bisad siinahay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi atacjabiinana ma la yaabanta yabnata akhii walaalkay gabadhiisii ma la yaabanta walaalkii gabadhiisa meehe yani waxa weeyaan waa wiilkiisaa qaba sooma marka waxa weeyaan sodok buu yahay laakiin carabtaa waxay taqaanaa yani waxa weeyaan eh, yabnata akhi wiilkan adeerka u ahay adeer iyo waa iska dhacan innagaba saasaan iska nahy sooma ah, gabadhaas sodota adeer baad iska dhigi karta marka min hada albaab waay ayb atacjabiina yabnata akhi faqultu waxaa dhi nacamha waan la yaabanaha faqaala markaasa wuxu uhi ina rasuula allahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi innahaa iyada waa bisade laysad maysan ahaani binajisin ama binajasin nijaaso maa innahaa iyadu min altawaafiina kuwa wareegga badan bay ka mid tahay calaykum korkiinna ku wareegidda badan waaltawaafaati iyo dhadiga wareegidda badan altawaafiina waa labka labka wareegidda badan waaltawaafaati iyo dhadiga wareegidda badan bay ka mid tahay saas wey maana jamcu mudakir iyo mudakar iyo jamcu mu'anas wey rawa waxaa wariyey xadiidka isaga alkhamsatu shantii baa wariyey wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi xadiidun way xasanun oo xasana saxiixun xadiidku waa xadiis ugan waxaa kaloo saxiixiyey alimaamu albukhaari daara qutni malik ibni khusayma ibni xibbaan bayhaqi xaakim cuqayli bagawi nawowi dahabi ibni xajar sheekh albani ibnu mandaa cilleeyey cillo aan dhib lahayn way la noqotay laakiin xadiidka cillo male waa xadiid sugan wey aimadaasoo dhan baa saxiixinaysa inahaa min altawaafiina calaykum waltawaafaat tawaafiinta waxaa la yidhaahdaa yacni khaadimka sayidkiisa u adeegaa tawaaf la yidhahdaa yacni khaadimka soo sayidkiisa markuu u adeegahay kama agdhowa si mar uu wax u dirsado oo u keenayo iyo maruu agtiisa ka dhow yaho leeyahay yacni e, shaqada ha ka fogaanin mar unbaa amar lagu siin karaayo maruu u soo gelayo maruu ka baxayo iyo maruu la joogoba marka waa u badan yahay waxaa lagu shabahay marka bisaddii sidii khaadimka iyo adeegaha guriga idinla joogoo kale la midta ah. oo kumaba faaruuqaysaba mar way kuu soo geli way baxaysaa waxbay afka gelin weelkii gurigii bay joogtaa ma kaa madhnaa bacdahuna awaaquuna calaykum waa kii aayadda qur-aanka marka khadam oo kale waa adeegayaashiin oo kale la mid meeshaasi waxay tilmaamaysaa marka cilatulxukmigay tilmaamaysaa waxa loo yidhi bisadu hadday weelka afka geliso ma nijaasaynayso oo waa lagu weysaysan waa la cabiyo waa la isticmaali cilladu waxa weeye way idinku badan tahay oo way idinla joogid badan tahay oo gurigii kama faaruqayso haddii la yidhaahdo marka meeshay afka gelisaba ka dhaqa mashaqiya xaraj baa ku jira ka-anna adoo lagu yidhi oo kale waay shaqaalahaaga kuu shaqaynahay meeshii uu gacanta geliyo meeshuu afka geliyaba iska dhaqa soo mashaqiya xaraj maaha bisadii marka waa adeego oo kale waay wax kaa fakaraya maba ahad cilat lxukmi bay marka tilmaamaysaa min atawaafiina calaykum waatawaafaat saas daraaddeed baa culimmada qaarkood waxay uga qiyaas qaateen bisadda xayawaanaadka kale iyo cayayaanaadka guryaha jooga een marna ayna ixtiraaskoodi iyo iska ilaalintoodu ay adag tahay bisadday uga qiyaas qaatay waana cillo meesha ku jirto haddii cillada iyada loo ruqsayo ay tahay gurigii bayna ka dhex baxay xayawaanaadka la midkao dhanna waa saas waxay afka geliyaan iyadii unbaa looga qiyaas qaadan cilladaasaana lagu dhisayaa way maca xadiidkan waxaa deliishaday culimmada qabta bisadda hambadeedu inay daahir tahay afkeeduna uu daahir yahay shaafici iyo keyrkii baana ka mid a culimmada iyada awsaaci iyo thawri iyo axmed iyo malik ibnu mundir isxaaq abu cubayd iyo asxaabu ra'yi abu xaniifa mooye jumhuurta iska dhe culimada badankood baa qaba bisadu inay daahir tahay afkeedu daahir xataa nijaasooyinka waha cunto oo dee waxay dishay iyo cayayaan ay qabsatay iyo dhiig iyo xunbay afka kula jirtaa laakiin adiga dantaada maaha afkeeda haddii marka aad nijaaso ku arkayso ay weelka gelinaysana ood nijaasadii ka heshana waa laga dhaqi oo dee nijaasada darteed baa loo dhaqi ama iyadaa afkeeda hade hadday nijaaso cuntay candhuuf baa ka dambaysa oo afkii waxbaa marahay oo xaalad kale saas marka inayn inay ayna nijaaso ahayn waa sida loo baday abu xaniifa iyo culimmada qaar ka mid a ah waxay ku tageen inay nijaaso tahay waxayna deliishanayaan axaadiis daciif oon sugnayn hal xadiid baase jira oo sugan xadiidka abu daawuud iyo tirmidi keyrkood min xadiidi abi hurayra oo nebigu uri sal lay wasalam ahuuru aw tahuuru inaai axadikum ida walaqa fiihi lkalbu an yagsila sabca maraatin ulaahunna bituraab waida walaqa alhiru gusila mara bisadu hadday weelka afka geliso hal mar baa la dhaqi xadiidkaasi culimmada qaarkood muxadisiintaa saxiixinaya haddii sixadiisa la ogolaadana kaniya isagu iskama hor imaanayaan oo maxay lagu jamcin karaa in la yidhaahdo xadiidkan abuqataadana waxaa lagu xambaarayaa inayna laasim ahayn nijaasana ahayn xadiidkaa hal mar hala dhaqana waxaa lagu xambaarayaa sida fiican sida fiicana la iska dhaqo laakiin laasim maaha sidaasa labada xadiiska isugu keeni kara وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيكور عن النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وآله وسلم وحيكور أنه النبي كان إنوها يصغي مدلحية إلى الهرة بصد حق هذا الإناء أول كل حنشري حتى تشرب إلى أي كعب ثم كدمنا يتوضأ ويسيسنشري بفضلها همبضة وحي صور ريبتيب وكوي سنشري النبي صلى الله عليه وسلم رواه حوري الدار رواه الدار قطني دار قطني بحديث xadiikaasi waa daciif bal daciif jiddan ma sugna inuu nebigu intuu weel u leexiyey ay ka cabtay ma sugna cilladiisuna waxa weeye laba ariiq buu ku yimi labada ariiqba laba ninoo matruuka ku jira ariiq waxaa ku jira cabdullahi ibnu saciidin almaqburi oo matruuka ku jira ariiqa labaadna waxaa ku jira moxamed ibni camr alwaaqidi oo isagana daciif moxamed ibni cumar alwaaqidi ayaa ku jira isaguna yani daciif sidaas daraaddeed baa imaamu daara qutni xadiidka markuu wariyey muusan ka aamusine wuu daciifiyey muusan ka aamusine wuu daciifiyey sheekhana mu'alifka waxaa ficnayd calaa aqali taqdiir hadduu xadiidka sheegay ciddii warisay xukumkiisana inuusan ka imaanin waana meelaha lagu mulaaxadayni ka mid taha macna oo imaamu daara qutni raxmat ullah xadiidka markuu wariyey wuxuu yidhi qaala abu bakrin yacquub hada abuu yuusufin alqaadi wacabdurabi huwa cabdulahi bnu saciidin almaqburi wahuwa daciif ninkaas daciifiyey oo xadiidkana dacfigiisa uu ku muujiyey marka waxay ahayd inuu cala aqali taqdiir intaa uu ku daro oo soo guuriyo inuu daara xadiidka uu daciifiyey sanadkiisa ayb baabu ictibaari alcadad laakiin waxaan kaga kaaftoomaynaa xadiidka macnihiisa ka horaa inaga kaafilay sooma ka horaa inagaga filan isaga dacfigiisu dhimale baabu ictibaari alcadadi fi lwuluuqi ah abwaabu tahiiri najaasaat miyduu qoray ah. nijaasooyinka daahirintooda abwaabteedii wa wadikru maa nusa calayhi minha iyo wixii la caddeeyo si cad uu nas ugu soo arooray oo ka mida nijaasooyinka daahirintooda baabu ictibaari alcadadi cadadka ictibaarintiisuu baab u yahay fil gelitaanka dhexdeeda fil gelitaanka uu eygu afka weelka geliyo cadad ama tiro in la dhaqayo taasi ictibaarinteedii inay wax kasoo qaad leedahay ayuu baabu yihi can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa goortii shariba uu cabdo alkalbu eygu fii inaa'i axadikum midkiin weelkiisa dhexdiisa markuu ku cabo falyaqsilhu ha dhaqo sabcan toddoba ha dhaqo toddoba goor ha dhaqo muttafaqun calayhi waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday wamuslimin iyo muslim tahuuru inaa'i axadikum midkiin weelkiisa daahirintiisu ama daahir noqoshadiisu waxa weeye idaa goortii walaqa uu afka geliyo fiihi dhexdiisa alkalbu an yaksilahu inuu dhaqo sabca maraatin toddoba goor uulaahunna midda ugu horaysana dhaqmada ugu horaysana bituraabi cara uu ku dhaqo xadiikaas sidoo kale maalik iyo shaafici iyo nasaa-i baa soo saaray oo muxuu ahaayey ee wariyey xadiikaasi wuxuu tilmaamaya uu sheegaya xadiis abi hurayra waan soo marnay eyga nijaasanimadiisa dhankaa waan ka soo hadalnay laakiin hadda meesha waxaa loo keenay eyga wuxuu afka geliyo markii la dhaqayo toddoba goor in la dhaquu ku tusaya sidaana waxaa qaba jumhuurulculamaa badankood baa sidaa ku tegay dhaqidda toddobadii inay laasim tahay oo ka yar uusan ku daahir noqonaynin siyaado qaar baa ku dari oo xadiiska soo socda mar siyeedaad mar sideedaad buu ku dari doona dhaqma sideedaad ayuu ku dari doonaa macna toddoba goor in la dhaqayo waxaa khilaafay xanafiyada oo waxay yidhaahdeen yani saddex goor baa la dhaqi karaa war xadiiskan maxaad ku khilaafteen waxay yidhaahdeen abu hureyraha xadiiska warinaya laftiisa baa waxaa laga hayaa saddex goor inuu dhaqi jiro ah. oo ma abu hureyraad raacaysaa mise xadiiskaad raacaysaa waa masalada la yidhahdo marka masale usuuliya qaacida usuuliya u noqonaysa oo xanafiyada iyo madaahibta kale isku khilaafsan yahay qaacidadaasi waxa weeye idaa khaalafa araawi bima rawaa cinda aljumhuur alcibratu bima rawaa laa bima ra'aa waay soo ma raawigu xadiisku wariyey hadduu khilaafo ficilkiisa ama fatwadiisuba khilaafo jumhuurtu waxay qabaan waxaa la qabsanayaa xadiidkuu wariyey ee isaga ficilkiisiiyo ra'yigiisa la qabsan maayo xanafiyadiisa maxay qabaan alcibratu bimaa ra'aa laa bimaa rawaa bay leeyihi ra'yigiisa iyo wixii fiqi isaga la qumana lagu arkay unbaa la raaci maxaa yeele waxaa dhici karta inla xadiisku inuu markii dambe laba qumanaan waayeba ama agtiisaba ka sugnaan waayo marka wixii isagu uu sameeyey unbaa la qaadan bay leeyihi saas daraaddeed waxay leeyihin abu hurayra ficilkiisii saddex buu ahaa mar hadduu ficilkiisii xadiiska khilaafayna ficilkiisaan qabsanayna marka adiga ha la yaabin markaad aragto xanafiye oo meeshaa marta xanafiye xadiiskiibay ku tumatay hadhihi maysan qawaacidulistidlaal baa laisku khilaafay haddaad fahamto qawaacidda istidlaalka ee aimadu isku khilaafayaanna iyo sida ay wax u kala deliishanayaanna wax badan baa culayskiisu kaa fududaanaya haddii kale waxa weeyaan cilmu lqaliili he yuqalqilu saaxiba haddaad waxoogaa yar haysato intaad yarteed taqaanay unbaa dadka oo dhan doonaysa inaad ku caburiso ah, intii yaray waa safiine hadda ka hor baan idiin sheegay safiinaha inta naloo akriyay ba salaada ruuxu markuu tukanahayo safiina waxaanahayn maan akrisan markaa ruux markuu salaada tukanahayo safiino miisaankiisaan saaraya waxaan leeyahay ruuxani safiinuhu sidanuu lahaayo maxay salaadiis u khilaafsay waa aan safiin ahayn markaa ma aqaano marka dadka haddaad safiino u wada saarto dhib baan ku qabsan waa inaad ogoshahay istidlaalaadka a'immada iyo say isu khilaafeen iyo cala aqali taqdiir waxay kaa fududaynaysaa inaad dadka iska saarto wixii ku khilaafay axkaam saarto taasay wax badan kaa fududaynaysaa saas waa fiqi fiqiga la yidhahdo fiqulmuqaaranka iyo istidlaalaadkuna yacni waxa weye fawaa'ideeda qayb ka mida ah, way macana marka xanafiyadu xadiidka waa khilaafeen laakiin asalkaasi ku khilaafen garowsho ma leeyihiin min xayu listilaal iyo fiqigoodii iyo fahamkoodii ijtihaadkooda ma'juuriin bay ku yihiin amaa ka mas'ale ahaan waa lagaga xoog badanya intaan dhihi karnana waa intaa waa laga xoog badanya waana la khilaafi laakiin lagu kalax tegi maayo saas man masaladaasi waa taa masalada labaadi waxa weeye oo cadadkaa wey taa iyada masalada cadadka la dhaqayo taa iyadaa waxaa kaloo xadiidka uu faa'iideynayaa in caro lagu dhaqo iyadana waa masale khilaafiya caro lagu dhaqo fuqahada qaarkood waxay leeyihiin caro lagu dhaqi maya biyo besaa lagu gaabsanaya oo maxay xadiidkan u khilaafteen waxay yidhahdeen riwaayaadka carada sheegayaa iskhilaafo waa mudarib waaba daciifba xadiiska toddobada unbaa saxa laakiin caradu riwaayaadkeedu way iskhilaafeen mid waxay tidhi dhaqmada ugu horraysa ku dara midna waxay tidhi midda ugu dambaysa mid waxay tidhi saabacada mid waxay tidhi saaminada marka riwaayaadkaas waa mudarib agtanada ma sugnaydeh biyo umaan markaa isticmaalayna laakiin sida sawaabka waxa weeye riwaayaadka ku soo arooray carro in lagu dhaqo iyo carradu meeshay gelayso awood ahaan ma sinna ilaan idiraabka waxaa la yidhahdaa markay isku awood yihiin soo ma awood ahaan ma sinne waxaa xoog badan riwaayada dhahaysa ulaahunna bituraab Ah, midda ugu horaysa caro ka dhiga waxay kaga xoog badan tahay dhanka ruwaadda warisay oo badan iyo dhanka xifdiga oy ka xifdi badan yihiin kuwa khilaaf ukhraahunna way ka xoog badan yihin ixdaahunna waa daciif ha aaminada xadiis kale kusoo arortay waa u tegi doonaa saas daraaddeed waxaa raajixa in caro lagu darayo caraduna ay dhaqmada ugu horrayso gelayso saasaa raajix oo xoog badan macna ayb dhaqmada ugu horraysa inay gelayso sidaasaa xoog badan oo lafdigaasaa xoog badan ama kuwa dambe in la geliyo waa laga xoog badan yahay lafdiga ku soo arooray wa can cabdillahi bni muqafal qaala wuxuu yihi amara rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu amray culimada ragga oo muxuu ahay rag adibo aho waayahan dambe mucaasiriin ah oo eyga iyo candhuuftiisa iyo afkiisa ee muxuu ahay ku sameeyey taxaaliil ku sameeyey waxay leeyihiin carabkiisa iyo afkiisii waxay xambaarsan yihiin bacteria bacteriyadaas waxay leeyihiin waxaa dila oo keliyata carada xataa waxyaalaha kaleeto kimikada ma dili kartay leeyihin laakiin caradaa disha waa taqriiban dibiga mucaasirka w ah. dibiga mucaasirkaa sidaa tilmaamay saas daraaddeed baa yani waxay leeyihiin xadiiskani wuxuu ka mid yahay mucjizaadka cilmiga ee nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaasay ku tiriyaan ayb وعn cabdاللahi بn mغfl qaala wuxuu yihi amra rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu amray biqatli اlkilaabi eyda layntooduu amray eyda hal la laayo yii sababtu ku yimidna waxay ahayd nebiga sal lla lay wasalam jibriil buu la ballansanaa isagoo jibriil ay ballansan yihiin ayuu jibriil u imaan waayey waktigay ballansanaayen mar dambe markay selaan buu yihi war jibriil soo nagii ballansanayna maxaad igu imaan wey dee ey baa ku jiraa ladiinku yidhi guriga ey yarbaa meesha guriga kugu jira meel ay ku jiraan annagu ma soo galla haddaan malaa'igtiina markaasuu amray eyda hala laayo ah, eyda hala laayo bu nabig sal lay sl amara biqatli lkilaab uma markaa kadib buu qaala wuxuu yidhi amarkaa markuu bixiye kadib baa wuxuu yidhi maa baaluhum wa baalu lkilaab xaalkoodiyo xaalka eydu muxuu yahay iyagiiyo ey maxaa kala galay dadkiiyo eyda maxaa kala galay maxay u laysanayaan bimacnaa waa naski waay amarkii hore waa la bedelay wa laayaso lama dhig oo maxaa idinka galay wa kanaa dambey marka maxaa idinka galaa dambaysa daaya wey marka hadilina maa baaluhum wa baalu lkilaabi dadka xaalkoodu muxuu yahay iyo eyda xaalkoodu maxaa kala galayoo u laysanaya uma kadibna rakhasa nabigu wuxuu rugseeyey fii kalbi saydi ugaadha eygeeda eyga lagu ugaadhsado wa kalbi alghanami iyo adhiga eyga ilaaliya aiga eygiisa waa aiga yani eyga ilaaliyo ka waardiyeeya muxuu ahaaye xayawaanaadka wa qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay slam idaa goortii walaqa uu afka geliyo alkalbu eygu fil inaa'i weelka faqsiluuhu dhaqa sabca maraatin toddoba goor dhaqa wacafiruuhu cafiruuhu ku jijibiya athaaminata midda sideedaadna marka sideedaadna bituraabi carada ku jijibiya rawahu ljamacatu jamaacadii baa wariyey ila tirmidiya iyo walbukhaariya mooye buhaari iyo tirmidi mooye jamacada wariyey xadiidkan cabdullahi bn muqafal dhaqitaanka ka dhigaya marka sideedaad muran badan baa ku jira oo waxay qaarkood leeyihin xadiidkaasi riwaayaadka kaleetee xadiiskuu khilaafaya oo ka dhigaya toddoba ka dhigaya midda koowaad ee ugu horraysana carro ka dhigay sideedaad buu kordhiyey haddii midda sideedaad laga dhigo carrana waxaa ka laazimaysa mid sagaalaad qasab laanna midii sideedaad haddii caro laga dhigo soo carradii waalka in laga dhaqamaa mid sagaalaad bay laasimsan bay leeyihin saas daraaddeed xadiiskan way dureen qaarkood ka baxbay dhan warkiis ah, meel bay kaga soo laakiin imaam axmed bi riwaaya can maalik baa ku tegey in dhaqmooyinka laga dhigayo sideed oo xadiidkan cabdullahi ibnu kafal bay qabsadeen alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah isagu uu ka cudur daartay xadiidkan cabdullahi bni muqafal oo wuxuu hubi waayey sixadiisa midda sideedaad cara ku jijebiya inay sugan tahay wuxuu yidhi anugu ma hubo saas daraaddeed xadiidkaa kale ee iska cad baan qabsan buu yidhi imamu shaafici caleyh raxmatullah ayib marka dood badan baa ku jirta xadiidka cabdullahi bni muqafal sugnaanteedana qaar baa ka doodaya qaarna waxay yidhi xadiidku waa xadiid mustaqil oo madax bannaane isagiiyo kii hore yaan dood laga dhexaysiinoo yaan laysku dhufan sidanina bannaan tanna sidana waa la isticmaali karaa sidana waa la isticmaali karaa halkaasay marinayaan macnaha وفي رواية لمسلم waxa usugnaada في rواaية rواaية dhexeed waxa لمسلم ayda waa utegi doonaa ayda iyo arrimaheeda iyo barnaamijkeeda waa utegi doonaa laakiin hadda maqsuudka umaan ka raacayna baabkan maqsuudka loo keenayo waxa weeye yani eyga marka la dhaqayo wuxuu afka geliyey tiradee la dhaqaya intee goor baa la dhaqaya intaa unbu hadda meesha u keensan wa fii riwaayati riwaayo kale dhexdeed waxaada oo limuslim u sugnaatay wa rakhasa nabigu wuxuu rugseeyey fii kalbi alghanami eyga adhiga adhiga eygiisa waa waa eyga adhiga ilaaliya wasaydi iyo ugaadhsiga ama ugaadha eygeeda ama ugaadhsiga eygeeda oo eyga lagu ugaadhsado ugaadha lagu diro soo qabt wazarci iyo beerta uga yani eygeeda wa kalbi zarci iyo eyga beerta ilaaliya isagana saddexdaasuu nebigu ruqseeyey salawaatu rabbi waslamu caleyh maxaa laga wadaa wuu ruqseeyey wuxuu ruqseeyey oo ruqsadu ay ku saabsan tahay nebigu sal alay wasalam wuxuu reebay eyda in la yeesho oo la kaydsado oy kuu joogaan oo wuxuu yidhi ninkii ey yeesha oo kaydsada oo dhaqda ajirkiisa maalinkiiba waxaa laga nusqaaminayaa wax la-eg kiiraad qayb weyn baa ajirkiisa maalin walba go-aysa sidaas daraaddeed eyda lama kaysan karo lamana haysan karo lamana dhaqan karo laakiin wuxuu nebigu ruqseeyo ka soo reebay wa wuxuu ka soo reebay oo la haysan karaa waa saddexda eyga muxuu ahaay adhiga ilaaliya midka lagu ugaadhsadee mucallamkee ugaadha soo qabtee lagu diro iyo midka ilaaliya beeraha adiga waxaa tidhahdaa eygii markaasi baahi looga maarmayo ama waardii ama wuxuun looga maarmayo masaladaasi hadda baabkeenna maaha waana u tegi doonaa insha allahu tacaala eyda iyo axkaamteeda baab gooniyuu ku keeni doonaa laakiin maqsuudku hadda waa intaa hore oo ah eygu wuxuu afka geliyo intee goor baa la dhaqayaa intaasaa maqsuudka hadda ama axkaamta kale meesheeday ku imaan doontaa biidn illahi tabaaraka wataala baab lxadsi walqarsi walcafwi can alahari bacdahuma wuxuu baabu yahay alxadsi jijibintii waxaan ujeedaa baab lxadsi dheh xoqidii buu baabu yahay nijaasada laga xoqo meeshay gaadhay si e, macnaha e, muuqaalkeeda iyo muxuu ahaaye caynteeda loo zooliy walqarsi iyo jijibintii inta la qooyo faraha fiidooda in saa loogu jijibiyo yani waxa weeyaan ayaa la yidhaahdaa qarsiga la yidhahda saas way macnaa bimacnaa xadsigu waa xoqid qarsiguna inta la qooyo in laysku jijibiyo waay lasku laysku macnaha eh, yani laysku celaliyo ayib walcafwi iyo cafin dhaafis cani l nijaasada raadkeedii layska dhaafo bacdahumaa xadsiga iyo qarsiga kadib markii eh, la xoqo haddana biyo inta lagu shubo lagu jijibiyo markaa kadib haddii raadkii sii muuqdo la keri waayo waa cafi saas man macnaa midabkiibaa sii muuqda ama urkiibaa sii muuqda ama dhadhankiiba yani jaasadaa sii jira waana yani laga shaqeeye waa la keri waayo markaa kadib walcafwi can aari bacdahumaraadka soo hahay can asmaa binti abi bakrin qaalad waxay tidhi jaaad waxaa timi imra'atun baa ila nabiyi u timi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam faqaalad waxay tidhi ixdaanaa midana ixdaanaa mida yani dumarka mid ka mid a yusiibu waxaa asiiba nebi allow hawbaha maradeeda waxaa asiiba min dami alxaydati xaydada dhiiggeedaa wax ka asiiban oo wax ka soo gaadhaan kayfa tasnacu seebay sancaynaysa ixdaanaa midayo oo yusiibu uu asiibayo hawbaha min damilxaydati dhiigga xaydka qaarkii uu asiibayo kayfa tasnacu seebay samaynaysaa bihi maradaa seebay ku samaynaysaa maradaa dhiiggu gaadhay oo caadadu gaadhay seebay yeeli fa qaala nabigu wuxu uhi sal ly waslam taxutuhu way xoqi taxukuhu taxukuhu ibnu khusayma saasuu wariyey waana bimacnaa taxutuhu xadqigu bimacnaa xaki waa waa si caynta loo suuriyo uma kadibna taqrusuhu way jijibin bilmaa'i biyey ku jijibinaysa qarsigana waa naga soo sheegno waa meesha dhiiggu ku yaallo in faraha fiidooda lagu xo lagu jijibiyo si muxuu ahaayey dhiiggii marada dhex galay ay biyuhu u gaadhaan saas macanaa nijaasadii meesha dhex gashay si biyuhu uga dabagalaan oo meeshii u gaadhaan ayaa laga wadaa taqrusuhu bilmaa yani waa jijebinta biyaha lagu jijebiye uma kadibna tandaxuhu way dhaqaysaa ay taqsilhuwa sida khaaabi ibni xajar iyo maraya markaa kadibna markay biyo yar intay ku shubto ay ku jijebiso tandaxuhu biyihii badnaabay ku shubaysaa markaasay ku dhaqaysaa way raacinaysaa markaa macna uma kadibna tusallii way tukani fiihi maradaa dhexdiisa ku tukanaysa muttafaqun calayhi ayib xadiiskaasi wuxuu inoo faa'iideeyey waana xadiidka uu tarjamada ka qaataye nijaasadu markay meesha gaadho dhiigguu ka hadlay laakiin nijaasada kalena wuu uga qiyaas qaadanaya waa in la xoqo biyaha lagu jijibiyo si ay u gaadhaan meeshii ay galeen nijaasadu gaadhay kadibna biyo lagu shubo oo lagu daahiriyo wa fiihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugan buu sheekhu yidhi daliilun daliil calaa ana dama alxaydi dhiigga xaydku laa yucfaa inaan la cafiyeynin can yasiirihi intiisa yar wa in qallahba yaraadeen saasuu daliil wey dhiigga caadada xataa intiisa yar inaan la dhaafayninoo in la dhaqa ay laasimta taasuu daliil wey licumuumihi xadiidka cumuumkiisa darteed xaggeen ka qaadanaynaa xataa inta yar in la dhaqayo waxaan ka qaadanaynaa nebigu ma kala qaadin xadiiskuna waa camimay sooma xadiisku ma kala qaadin wax yar iyo wax badan cumuumkiisaa kutus marka wa ana ahaarata sutrati waxaa kaloo xadiisku uu kutusaya buri sheekhu wa ana ahaarata sutrati asturka daahirnimadiisu shardun waa shari lisalaati salaata shardi buu u yahay sutrada muxuu ka wadaa bimacnaa marada cawradaada asturaysa ee salaada aad ku tukanaysa waay sutrada saasuu ka wadaa ee sutradii lays marka salaada la tukanayo kama wado saas maana wa ana ahaarata sutrati marada cawrada aad ku asturayso daahirnimadeedu shartun inay tahay lisalaati salaada inay shardi u tahayna masaladaana xadiiska waan ka faaiidaysanay waxaan ka faa'idaysanay maradii dhiigu gaadhay ilaa laga daahiriyo yaan lagu tukanin ba xadiis ka muuqata soma taana waa ka faaidaysana waxaa kaloon ka faa'idaysanna wa ana hadihi najaasati nijaasadan wa amhaalaha iyo nijaasooyinka la mid a ah, laa yuctabaru yani eh, lama ictibaariyo fiiha dhexdeed turaabun cara lama ictibaariyo taana waa laga faa'idaysa walaa cadadun tirana lama ictibaarin la fiirin maayo nijaasada noocana iyo nijaasooyinka la midka ah tiro go-anna ha la dhaqa la dhihi maayo oo kuma soo aroorin caraha lagu darana la dhihi maayo oo kuma soo aroorin meesha waxaan ka fahanay tirada iyo caraduba eyga nijaasadiisay khaas ku tahay maxaa yeeley nijaasadii la dhaqaya nebigu ma dhihin caro ku dar intaasoo goor dhaqana ma dhihin nijaasooyinka kalena tanay la midtaha wey waxaa kaloon ka faaidaysanna xadiidku kutusaya wa anna almaaa biyuhu mutacayinun waa mid caynoobay oo khaas ku ah liisaalati najaasati nijaasada suulinteeda waxaa kaloon xadiiskan ka faaidaysanayna nijaaso hadday timaado waxa loo isticmaalee lagu zuuliyo waa unbiyo wax kaloo zuulin kara ma jiro kaana waan ka faa'idaysana xaggeen ka qaadanay waxaan ka qaadanay nebigu markay gabdhuhu ku yidhaahdeen maradii seen u dhaqnaa ay dhaheen biyo un ku dhaqa biyo unbuu u sheegay wax kaloo daahiriya hadduu jiro waa u sheegi laha buu leey saasuu daliishaday marka waxa wax daahiriya waa un biyo mas'aladaasi baab kaluu u samayn doonaa soo socda maxaa wax lagu daahiriyaa markuu nijaasoobaan baab buu soo wadaa macna wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana khawlata binti yasaar gabadha iyada qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi laysa lii iima sugnaanin ilaa sawbun waaxidun hal mara mooye wa ana aniguna axiidu waan ku xaylaa fiihi maradaa dhexdeeda caadadaa iga timaado anuu qaba ayaan maradaasi yani ku caadoodaa ayib dabcan dee markii ay caadootana dee maradii ay qabtay weeyo caadadii baa gaadhaysa wa saxaabaduna dhar badan ma jirino midbaaba mara maradaa haysata mid waxaaba jiraba xataa maro qumanoo jirkeeda wada gaadha baan haysanin qaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam faidaa dahurti haddii aad daahir noqoto oo dhiiggu kaa go-o faqsilii dhaq mawdica dami dhiigga meeshuu ka soo baxay dhaq maya mawdica dami dhiigga meeshiisa marada uu ka gaadhay dhaq saas way macana meesha marada uu dhiiggu ka gaadhay maradii bay rabtaa marada meesha dhiiggu ka gaadhay meeshaas dhaq uma kadibna sallii ku tuko fiihi maradaa dhexeeda ku tuko kadibna ku dhex qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo in lam yakruj hadduusan bixin aharuhu dhiiggii raadkiisu hadduusan bixinna dhiigga raadkiisii muuqaalkiisii urkiisii raadkiisii hadduu bixi waaye ka war qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam yakfiiki waxaa kugu filan almaau biyo walaa yaduruka kuma dhibayo ataruu raadkiisuna kuma dhibayo biyaha kugu filan biya haddaad ku dhaqdo wixii aad keri weydood raadkiisa ah dhib male kuma dhibaya raw axmed axmed baa wariyey wa abu daawuud abu daawuud baa wariyey kadalika bayhaqi baa sixadiisa waa lagu muransiya oo culimada daciifisa waxaa ka mid a ah alimaamu nawowi ibnu mulaqin ibnu xajar fii sanadihi isagana wuu daciifiyey buluqulmaraamka eh, tirmidi markuu u nisbeeyey kadib laakiin xadiiska tirmidi uma warinin wahmi weeye xadiidku laakiin sida raajixa wuu sugan yahay sheekh albaanina caleyh raxmatullah cadad min kutubihi buu ku saxiixiyey waa xadiis sugan wa can mucaadata waxaa laga warinaya mucaadata radi allahu canha qaalad waxay tidhi ardayaddii waxay ahayd caaisha qaalad waxay tidhi sa'altu ani wuxuu ii qorayaa can mucaadin hadduu saa idiin qorayo sax maaha can mucaadata waa sax mucaadat bn cabdiraxmaan oo caaisha ardaydeeda taabiciyadda wa can mucaadata qaalad waxay tidhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radi allahu canha can ilxaa'idi baan weydiiyey haweenayda caadada qabta taasoo yusiibu uu asiibayo tawbaha maradeeda addamu dhiiggu uu gaadhayo asiibay qaalad waxay tidhi taqsiluhu way dhaqaysaa fain lam yadhab hadduusan tegin aharuhu dhiigga raadkiisii hadduusan tegin markii la dhaqo kadib faltuqayirhu raadkii ha badasho bishayin wuxuun ha ku dooriso oo min sufratin jaall ah min sufratin midab jaalla ah zacfaraanka iyo warsigii midabadaas jaallaha ah ha ku badasho saasay tilmaamay bimacnaa waxa weeye dhiiggan meesha ka muuqday la kari waayey calaa qali taqdiir haddaad si kale u kari weyday midab kale meesha saar si uun raadkiisii uun ugu tirtirmo iyo midabkiisi man qaalad waxay tihi walaqad kuntu waxaan ahaabay tihi axiidu mid xaysha cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam alaaa xiyadin saddex xayd baan xaydi jiray jamiican wada jir laa aqsilu xaalaana dhaqayn lii aniga hawban wax mara aana dhaqayn lii aniga xaaru ii sugnaaday hawban mara aana dhaqayni saas man waxaa dhici jirtay saddex caado inay imaraan oo wada jira ah, oo mid walba waktigeedii timid maradii aan qabayna aanan dhaqaynin dabcan garo oo dee marka waxay ka wadaa haweenaydu marada ay qabto markay caadada qabto caadadu markay ku dhacayso maraday qabto haddaynan markaa ogeyn inay gaadhay dhiiggu gaadhay inay dhaqdo laazim kuma ah saan soo tilmaanay waxay isticmaali jireen waxyaale ay dhiigga isaga dhowraan sooma oo karma iyo waxyaala noocaas oo marka maradu dhaqmadeedu waxay waajibin markaad ogaato inay gaadhay dhiiggii inuu gaadhay markay ogaato markaa bay dhaq amaa waan qabay waan ka shakisnahay amaa wax gaadheen ka bax warkaasoo dhan shaki wa shakigaasii saamayn maha waxaa kaloo laga fahmay dhididkeeduna markay caadada qabto inuusan marada nijaasaynayn nijaasana maa waxa wax nijaasinaya waa dhiigga meeshuu gaadho bas saas macana axaadiistan muxuu u deliishaday sheekhu wuxuu u deliishaday haddii dhiiggii la dhaqo oo la xoqo oo lagu dadaalo oo zuulintiisa laysku taxallujiyo lana keri waayo wixii markaa e, zuuli waaye ee aar ah faraha laga qaadaya sidiisaa laysaga dayna maradiina waa la isticmaalaya man sidaas w xadiidka abu daawud rawahu abu daawuud baa wariyey xadiidku waa sugan yahay duruq iyo mutaabacaad buu sheekh albani caleyh raxmatullah ku saxiixiyey waana xadiis sugan wa alimaam shaafici baa xadiidkan ku tegey macnihiisa in ay muxuu ahaayey ayna laazim ahayn laakiin waxa uu maray haddii shay adag la heli karo oo lagu xoqo shaygaa adag hala isticmaalo xataa hadday gacantu zuulin wey saas man oo laazim buu ka dhigay waana waana kutusaya xadiiu umuqays xadiiu umuqays oo sugan oo axmed iyo ahlu ay soo saareen tirmidi mooye oo saxiix oo nebigu sal lla lay aslam wuxuu ku yidhi xadiiu umuqays bin dimixsan xukiihi bidalcin buu ku yidhi bisalcin waksiliihi bimaain wa sidrin ah, waxau yidhi ku xoq dhiiggu meeshuu gaadhay waxaad ku xoqdaa bisalcin salciga waxaa la yidhahdaa waa dhagax dhagax ku qaadoo ku xoq kadibna waxaad ku dhaqdaa biyo iyo gob ku dhaq gobkuna waa saabuuntoo kale wa saabuuntii waagaas wa marka dhagax ku qaado wuxuun isku day markii hore gacanta u isticmaala le hadduu dabcan ay zuuli weydo dhagax iyo wax adag ku isticmaalo ku xoq kadibna saabuun iyo waxaad heli karta ku dhaq intaa kadib haddii asarkiiyo raadku zuuli waayo markaasi waxa weye maradiina loo tuuri maayo maradana la goyn maayo waxa weeye macfi wey markaas cafi weyo saas iyadaabaa loo isticmaalay laakiin sida caaisha radiallahu canha ay tilmaamayso waxoogaa dhiiggaa meesha ka muuqda baa suuradiisu xun tahay midab kale xataa ha la saaro midab kaleo xataa jaalla ah kor ka saabaabu tacayuni lmaai sal llahuma waslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm